asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wbarakaatu maktabadda islaamiga ah ee maanta waxay idiin soo gudbinaysaa darsigii soddonaad ee kitaabka saddexdii markay tageen ajmaca ra'yahu arrintiisiibu wuxuu ku goostay calaa an yanqudahaa inuu dumiyo fataxaama naasu dadkii fataxaamaahu nnaasu dadkii baa waxay ka digtoonaadeen an yanzila inuu ku soo dego biawali nnaasi yascadu fiihi qofka ugu horreeya ee kora ee dumin u fuula amrun min aلsamaa inay bala samada kaga soo degto xataa sacidahu rajulu ilaa nin uu koray faalqaa minhu xijaaratan dhagxan buu ka soo daadiyey falamaa lam yarahu الnaasu asaabahu shay-un dadkii markay arkeen inaan waxba ku dhicin tataabacuu yay soo raaceen oo ka soo dabagaleen sidiisoo kale yeeleen fanaqaduuhu waa dumiyeen xataa balaguu bihi اlarda ilaa dhulkii ka soo gaadheen fajacala ibnu zubayr ibnu zubayr baa wuxuu yaal ah, wuxuu ka dhigay acmidatan tirar ah, fasatara tirar buu qutumiyey fasatara calayha الsutuur xata اrtafaca الbinaa intaa dhismuhu uu socdo marka si ay mxuu ahaye eh, qiblada loo helo hadduu dhulkii bannaan yahay meel la qaabila midan ma jirtee marka tirar buu intuu intuu hareeraheeda qutumiyey uu daahiya ku xidhay marka sidii kacbadiiyo kale oo u noqoto dadka inta muddada la soo dheefeeyey ee derbiga lasoo qaadayy xataa irtafaca binaa'uhu ilaa binihii kor usoo kacay ah, wa qaala ibnu zubayr radia allahu canhuma wuxuu yidhi inii samictu caaishata radia allahu canha caaishan waxaan maqlay taquulu iyadoo le ina nabiya sala allahu aleyh wasalama qaal lowlaa ana annaasa xadiidun cahduhum bikufrin walaysa cindii min annafaqati maa yuqawiinii liyowmi ah, nafaqana aanan haynin wax tabar ugu yeesho aan ku dhisi kara aan hayn labadaa haddii ayna jirin maa yuqawini اlyawma calىa binaa'ihi lakuntu adkaltu fiihi min alxijri hamsata adruc xijriga waxaan kasoo gelin lahaa kacbada kasoo gelin lahaa shan dhudhun oo intii laga gooyey ah wa jacaltu lahu baaban albaab baan u yeeli lahaa yadkulu الnaasu minhu wa baaban yakrujuuna minhu albaabkana markaa dhulka ku dhejin lahaa qaala ibnu zubayr baa marka wuxuu yihi faana alyawma ajidu maa unfiq walastu akhaafu nnaas dadkani ka baki maayo dadkii hadda imaanimadii mudday kusoo jireenoo jaahiliyadii oo ka soo fogaadeen qaala fazaada fiihi hamsata adrucin min alxijri shan dhudhunoo xijriga ah oo caaisha uu ka maqlay caaishana nebigu uu tusay halkay ka soo gaabiyeen xataa abda xataa abdaa usan nadara annaasu ilayhi asaas ilaa uu muujiyey asaas uu soo baxay asaaskii ibraahima oo dadku ay arkeen fabanaa calayhi اlbinaa dhismihii buu muxuu asaaskan ku dul dhisay asaaskii ibraahim ayuu ku dul dhisay wa kaana tuulu اlkacbati kacbada dherkeedana wuxuu ahaa itnay cashara diraacan labiyo toban dhudhun buu ahaa sideed toban ayuu ahaa falamaa zaada fiihi istasarahu istaqsarahu markuu wax ku ziyaadiyey yuu gaabiyey dherka xoogaaba kusoo gaabiyey fazaada maya waa inuu gaaban yahay buu yeelo noqotay gaabniinu ku tiriyey kii hore fazaada fii tuulihi dherkiisi wuxuu ku daray cashra adrucin toban dhudhun ayuu ku daray wa jacala lahu baabayni laba albaab uu yeelay axaduhumaa yudkhalu minhu walaakharu yukhraju minhu falamaa qutila ibnu zubayr markii la dilay buu kataba alxajaaju ilaa cabdilmalik ibni marwan adulbihi dimashq jooga buu u qoray yukhbiruhu bidalik arrintaa uga warramayo ibnu zubayr sidaasu kacbadii u galay leh wa ibna zubayr qad wadaca binaa'a calaa usin nadara ilayhi alcuduul min ahli maka asaas ay dadkii caadiliinta ahli makaha ay arkeen ayuu ku dul dhisay fakataba ilayhi cabdulmelik cabdulmelik baa wuxuu usoo qoray innaa lasnaa min taltiiq ibni zubayri fii shay yani tawsiikh buu e, e, ka wada ibnu zubayr nijaasayntiisii kacbada uu nijaaseeyey annagu kuma jiro waxba nagama gelin ama maa zaada fii tuulihi fa aqirahu dherarkiisa intuu ku daray yaa sideeda ku daa wa ama maa zaada fiihi min alxijri faruddahu ilaa binaa'ihi wixii uu ku kordhiyey oo dhismihii xagga dherark ballarka ahayd uu xijriga kaga soo daray siduu awal hore aha ku celi wasudda albaaba aladii fataxahu albaabkii uu furayna how fanaqadahu waa dumiyey xajaaj baa dumiyey wa acaadahu calaa binaa'ihi binihiisa horaa qoraysh ee ku dhistay kiibuu ku celiyey kiibu hadda marka siduu ku joogaa waa kii ninkii uu galay xajaaj baa u galay أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الحافظ المنذري رحمه الله تعالى عن أبي قزعة أن عبد الملك بن مروان بينما هو يطوف بالبيت عبد الملك بن مروان maruu kacbada طwaafayey إذ qaala mar buu wuxuu yidhi qاatla الله بن الزبير ibnu zubayr allaha dagaalo cabdullah ibnu zubayr buu ka wada xaysu yakdibu calaa ummi lmu'miniin markuu ku been sheegay ka been abuurtay umu lmu'miniin caaisha radia allahu canha yaquulu wuxuu yidhaahaa ibnu zubayr samictuha taquulu iyadoo lebaan maqlay qaala rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam yaa caaisha lawlaa xadatha umuki xadaalu qowmiki tolkaa cusaybkiisa haddayna jireen ku dhowaan tahay ku dhowaan yihiin bilkufri gaalnimo oo dad mardhow soo islaamiyana yihiin haddayna jirin lanaqadtu lbayta kacbada waan dumin lahaa xataa aziida fiihi min alxijri ah, ilaan xijriga wax kaga soo daro fa ina qawmaki tolkaa qasurad ah, qasuruu fi lbinaa way soo gaabiyeen ah, kacbada way soo gaabiyeen oo way yareeyeene sidaa markuu yidhi been buu ka sheegay um lmu'miniin sidaa mayna dhihin buu ka wada faqaala alxaaris bnu cabdillaahi bnu abi rabiica ninkaasaa wuxuu yidhi laa taqul hada ya amiira almu'miniin sidaa ha dhihin ana samictu uma almu'miniina radia allahu canha tuxadidu haada anaaba ka maqlay um lmu'miniin caaisha radia allahu anha iyada sidaa ku sheekaynaysa cabdullahi bnu zayr marka keligii kama maqnoo kamaanu been sheegin qaala markaasu wuxuu yidhi low kuntu samictuhu qabla an ahdimah haddaan maqli lahaa intaanan duminin lataraktuhu calaa maa banaa ibnu zubayr waxaan ku dayn lahaa sida ibnu zubayr ulisaan ku dayn lahaa intaanan duminin haddaan maqli lahaa xadiidkaas oo ibnu zubayr qofaan ahayn aan ka maqli lahaa sidiis baan ku dayn lahaa buu laakiin kolkaa marka inuu sidiis isagu ku celiyaba u habboonayd kuma saan u celina sidiis buu ku daayo baabu taxriimi almadiinati wa saydiha wa shajariha wa adducaa'i laha عن عبd اللh بن زيد بن cاaصم رضي الله عنه أن رsuuل الlhi صلى الله عليه وسلم qاaل إن إبراهيma حرma مkةa وdعaa لأهلiha ibraahiim wuxuu xarimay makuu xarimay xaram ka dhigay waana u duceeyey ayb xadiidkanu sidaasuu sheegaya ibraahim baa maka xaram ka dhigay uu sheegaya axaadiid kalena waxay sheegaysaa inuu alla xaram ka dhigay maalintuu ilaah abuuray ninkii dhulka maalintu abuuray inuu maalinta xaram ka dhigay marka waxaa ahdiitaas lasugu laisku waafajinaya in la yidhaaho taxriimka kada waxaa laga wadaa idhaar adhara xurmataha dadku u sheegay o u daahiriyo waa calaamadeeyey oo xaddeediibuu dadka tusay oo waa muujiyey yani isagoo xaram kama dhigina allah xaram ka dhigay maalintuu ilaahay adduunyada abuuray ayuu xaram ka dhigay laakiin ibraahim xaramnimadeedaasuu caddeeyey oo dadka u muujiyey oo tusay wainii xaramtu lmadiinata kamaa xarama ibraahiimu makka aniguna madiinaan xaram ka dhigay siduu ibraahim maka xaram uga dhigay wainii dacawtu waxaan waa la beriyey fii saacihaa wa muddihaa saaceeda iyo mudkeeda waxaan ugu duceeyey bimidlay maa dacaa ibraahiimu liahli maka ibraahim intuu ahlu maka u duceeyey waa ki maxaa ilahay warzuqhum min atamaraati lacalum yashkuruun waa kii yidhi waayaan u duceeyey marka intuu u duceeyey in labalaabkeeda ayaan aniguna ahlumadiina ugu duceeyey risqiga ugu duceeyey saaceed iyo muddeed yaan ugu duceeyey وعn سعد بن أbي وقاaص رضي الله عنه qاaل qاla رsuuل الlahi صلى الله عليه وسلم إنii أxarimu ma bayna laabatay الmadينة madiina labada labadeeda xarbadood inta u dhaxaysa waan xaraam yeelaya xaram baan ka dhigaya an yuqطaca in la gooyo cidaahuhaa geedaheeda geedaha qodxaa ah leh oo dhan baa cidaah laysku yidhaahaa nooc kastaba ha ahaadeen oo yuqtala man la dilo sayduhaa ugaadheeda wa qaala wuxuuna yidhi almadiinatu khayru lahum low kaanuu yaclamuun hadday wax garanayaan madiina u khayr badan dadka u fiican dad intuu ka warramay nebigu alayhi isalaatu wasalaam kolkii futuuxaadka bataaniya dudaanta kale la qabsado ee guuri doono oo muxuu ahay barwaaqi iyo risqi jaban iyo waxyaalaha doonan doona oo ahaalkoodi iyo la guuri doona kolkuu ka warramay buu yihi madiina uga fiican hadday wax garanayaan laa yadkuluhaa ma galo axadun qof qof ma galo laa yadacuhaa kama tago axad un qof raqbatan canhaa nacayb uu nacab yahay ugama tago ilaa abdala allahu fiiha ilaahay wuxuu ugu bedelaa man huwa khayru minhu qof ka fiican qofkii madiina iska naca ee madiina degmadeeda nacaa ee beled kale ka doorta ilaahay wuxuu ugu bedelaa qof isaga ka fiican walaa yahbutu axadu calaa la'waa'iha yani calaa shiddati alcayshi fiiha dhibaatadeeda ma kuma noolaanayo qof axad oo kuma sabraayo wa iyo tacabkeeda ilaa kuntu lahu shafiican aw shahiidan ywma alqiyaama u shafaac u shafaaca qaadaanu ahaanaya ama ku marag furaanu ahaanaya maalinta qiyaamaha wa can caamir bni sacdin ibni sacd ibni abi waqaas yani ana sacdan radia allahu canhu oo aabbihiis ah rakiba ilaa qasrihi bilcaqiiq daartiisuu caqiiq ku lahaa ayuu aaday madiina intuu ka tegey uu muxuu ahay gurigiisa caqiiq uu ku dhisatay ayuu xaggiisa aaday fawajada cabdan yaqطacu shajaran aw yakbiطu wuxuu helay addoon oo geeda googoynaya yuu helay ama geeda muxuu ahay caleen ridaaya caleenta ka ridaaya khabqiga waxaa la yidhaha geedta lagu garaaco uli inta lagu garaaco caleenta laga daadiyo ayaa la yidhaahaa geeduu caleen ka daadsanayay ama geed uu googoynayey xoole uu googoynayey fasalabahu waa furtay waa furtay dharkii iyo alaabkii iyu geedan ku googeysanayay iyobuu ka qaatay falamaa rajaca sacdun sacdu markuu soo noqday madiine ku soo noqday ijaa'ahu u yimaadeen ahlulcabdi addoonkaa dadkii lahaabaa u yimid alaykum asalaam waraxmatullah fakallamuuhu waxay kula hadleen an yarudda calaa gulaamihim addoonkooda inuu usoo celiyo aw calayhim ama iyaga inuu soo celiyo ma aadahu ma akhada min ulaamihim addoonkooda wuxu ka qaaday inuu soo celiyo ay kula hadleen faqaala markaasuu sacdi wuxuu yidhi radia allahu canhu macaada allahi an arudda shay-an nafalaniihi rasuulu اllahi sala allahu alayh wasalam ilaah ka magan galay inaan celiyo wuxuu rasuulkii ilaahay isiiyey nafal waxaa la yidhaha wixii haniimada ah haniimada ee khaas qof loo siiya baa la yidhaha wuxuu rasuulka ilaahay siiyo haniimo iiga dhigay inaan idiin celiyo ma suuroobaysa buu leeyahay wa abaa an yarudda calayhim inuu u celiyo sawaadiidu haddaad rabtaan qiimihiisa waa idiin celinaya bu laakiin shaygii naftiisii idinma celinayo rasuulka ilaahay baa siiyey yani nebiga alayhi salaatu wasalaam wuxuu faray haddaad aragtaan qof madiina dhexdeeda ka ugaaranaya intaa xaramka ah ama geeda ka goynaya furta buu yidhah oo hayse ka qaata marka sidaa daraaddeed baan u yeeray buu le marka rasuulka ilahay baa siiyey wuxuu rasuulka ilaahay siiyey idinma siinayo laakiin haddaad rabtaan qiimihiisa waa idiin celinaya iyaguna marka waa diideen haddaan isagana siinayna bay yidhaheen wa can anas bni malik radi allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam allahuma ajcal bilmadiina dicfay maa bimakka min albaraka ilaahu madiina waxaad yeeshaa maka waxa baraka ahay leedahay laba laabkeed ilaahu yeel marka xadiidkii hore waafaqsan yahay isaguna la waxaan ugu daayey intii labadeed wa can ibraahima ibraahim ibni yaziid annakaciyi can abiihi aabihiis wuxuu ka wariyey qaala inuu yidhi khaطabanaa caliy bna abi طaalibin radia allahu canhu faqaala markaasu wuxuu yidhi man zacma ana cindanaa shayئa naqra'uhu ila kitaab allah wa hadihi صaxiifa qofkii ku antacooda inaa annagu haddaan nahay qaraabadii nebiga alayh الsalaatu wasalaam bani haashim o bani cabdilmuطalibba gaar ahaan inaan haysanno wax waxyihoo aan aqrino oo dadku ayna aqoonin inaan haysanno ilaa waxa warqaddaa ku yaalla mooyaane faqad kadaba yani ayb cali radi allahu canhu hadalkaa wuxuu u leeyahy ku beeninaya shiicada dicaayaday fidinaysa ilal aana ay wadaan ee ay leeyihiin inuu nebigu alayhi salatu salaam muxuu ahaaye qaaribtiisa banu haashim inuu wax gaara u sheegay oo dadka kale uu ka qariyey xataa waxayba yidhahdeen waxii la soo dejiyey bacda nebi alayh salatu wasalaam la soo dejiyey oo eh, calaa bacdi eh, bani hashim lagu soo dejiyey baa jira oo wax cali lagu soo jeediyey ama wax faatima lagu soo dejiyey waxaasay sheegaan kaasuu beeninayaayo icaadaasuu <clears throat> beeninayey wa qaala wuxuu yidhi wasaxiifatun mucallaqatun fii qiraabi sayfihi warqadina markaa waxay ku xidhnayd eh, seeftiisa galkeeda ku xidhnayd warqad seeftiisa galkeeda ku xidhan furan ayuu wuxuu yihi wax warqaddaa ku yaalla mooyaane wax kale oo aan haysanno oo waxya inuu jiro oo dadku ayna aqoonin qofkii sheegaayo faqad kadabgaan buu sheegay warqadaana axaadiidu nabiga ka maqleen baa uu qoraa oo isba uu sheegi doonaa taasuna marka wax qaasa ma ahayn oo bani haashim ay ku qaas eh, nabiga alayh salatu slam waa jiri jireen asxaabtiisa qaarkood in axaadiid khaas iyagu meel gaara maalan la jooga axaadiid ay ka maqlaan dad kale ka maqla ayb fiihaa saxiifadaana waxaa ku qoraa asnaanu libili geela da'diisa geela diyada geela marka loo bixinayo da'diisaa ku qoray intaasoo da'daas iyo intaasoo da'daas iyo wa ashyaau min aljiraaxaat waxyaalo oo dhaawacyaalka nabarada dadka ay isgaadhsiiyaan magta ka waajibaysa waxyaalahaasaa ku qoraa wa fiiha waxaa warqadaa ku qoraa qaala nabiyu sala allahu alay wasalam almadiinatu xaramun waa halkan kada marka maqsuud madiina waa xaram min cayrin ilaa thawr waa laba buurood cayr laga bilaabo ilaa thawr ayb laba buurood oo midna xagga waqooyiga uu yahay oo waraa uxud waraa uxud uu yahay midna xagga januubka uu soo yahay labadaas weeye labada buurood inta u dhaxaysa xagga bariga iyo galbeedkana marka waa labada xaradood xagga galbeedku iyo bari bariga labadaasu ka dhuuban yahay xaramku ka dhuuban yahay xagga kale ka wasaxsan yahay faman axdatha fiihi xadathan qofkii kula yimaada wax muxuu ahay jariima wax dembiga kula yimaada aw aawaa ama qariya muxdihan qof xadaث la yimid yani qof dembi ku galay qofkii dembi ku gala ama qof dembi ku gala qariya faعalayhi lacnaة اllahi wاlmalaa'ikaةi wالnaasi aجmaciin laa yaqbal اllahu minhu ywma alqiyaama ilahay maalinta qiyaamaha kama aqbalaayo sarfan walaa cadla sarfi iyo cadli toona kama aqbalaayo furasho oo isfurta iyo iyo muxuu ahaaye iyo shafaaca midna kama aqbalayo qof kale u shafaacana kama aqbalayo wuxuu isku furto oo eh, kama aqbalayo wa dimmatu lmuslimiin warqaddii xadiidkii ku qorayd way weli sii socotaa dimmatu lmuslimiina waaxida muslimiinta dimadooda waa isku mid ammaankooda waa isku mid ammaanadu qof qaado oo qof gaala uu siiyaayo kulligood intooda kale o dhan bay wada saamaynaysaa ka u yar iyo ka u weyn ka u madaxdii amiiruulmu'miniina iyo ka ugu liita ee eh, qaadirka ah waa isku mid cahdigay qaadaan iyo ammaankay bixiyaan kulli mu'miniinta inta kale o dhan buu wada saamaynayaa yascaa bihaa waxaa ka muxuu ahay ku camalfalaya oo qaadaya adnaahum ka ugu liita ka ugu liita ugu darajo yar ayaa qaadaya oo marka muslimiinta magacooda ku qaadaya oo muslimiinta intooda kale o dhan ay waajib ku tahay inay xormeeyaan oo cahdigu qaaday iyo eh, mxuahay ammaankuu bixiyey iyo ay xormeeyaan ayb waman iddacaa ilaa gayri abiihi qofkii ku abtirsada aabbihii ninaan ahayn aw intamaa ama u mxuaha u nasab sheegta ilaa gayri mawaaliihi mawaalidiisa ku aan ahayn dadkii kuwii xoreeyey kuwa aan ahayn muxuaha ku tiirsada ama kuwa dhaar wadaagga lalaa kuwa aan ahayn kuwi intuu hore iska naco kuwii hore kuwa dambe mawaali dambe ka dhigta facalayhi lacnat اllahi wاlmalaa'ikati wاnnaasi ajmaciin laa yaqbal allahu minhu ywma alqiyaamati sarfan walaa cadla xadiidtaasaa marka ku qoray warqadii cali radi allahu canhu oo axaadiis nebiga u ka maqle ayb axaadiidtaas mooyaane warqadaa igu qoran mooyaane wax kale oo khaasa ma haysana buu odhanaya cali radi allahu canhu kolkuu amiir lmu'miniin aha buu weliba la jahrayo o mimbarka kaga khudbaynayo dadka ogeysiinayo warqadiina marka aqriyayo ayb marka ulajeedada marka waxaa wey madiina ayna xaram tahay xaramkeeduna marka afarta jaha buu ka xadaysan yahay wa can abi hurayrata radia allahu canhu qaal can abi hurayrata radi allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu aleyh wasalam kaana yu'taa awala thamar midhaha ka ugu horeeya ee bislaada midhuhu markay bislaadaan ka ugu horeeya ee soo baxee la arko bislaadkiisa la arko inta lasoo gooyo loo keeni jiray nebigu alayh isalaatu wasalaam baakuura la yidhaaho midka ugu horeeya midhaha soo bislaado fayaquulu markaasu wuxuu odhan jiray intuu qaado oo ku duceeyo yuu ilmaha ugu yaree meeshaa jooga haddana siin jiray markaa fayaquulu wuxuu odhan jiray allaahuma baarik lanaa fii madiinatina wa fii himaarina wa fii muddina wa fii saacina barakatan maca baraka baraka baraka la dul saaray ilaahu noo noo barakee uma yucطiihi tamarkaas wuxuu siin jiray asqara man yaxduruhu min alwildaan intii la joogta ee carruurta ah ka ugu dacyar ayuu siin jiray baabu الtargiibi fi sukna اlmadiina wالصabri calى la'waa'iha yani calى shidaة اlcayshi fiiha dhibaatadeeda iyo muxuu aha sicirkeeda qaalinimadiisa iyo in lagu sabro lasamray can abi saciidi mawla اlmahariy annahu jaءa aba saciidin اlkhudriya radia allahu canhu abu saciid alkhudri buu u yimid layaali alxara habeenadii xarada dagaalkii xara ee muxuu aha waxay ahayd sanadkii lixdan iyo saddexdii ah, hijriga markay ahayd markay soo weerareen jeeshkii yaziid ibnu mucaawiya uu shaam ka soo diray markay madiine soo weerareen ee qabsadeen ee ay muxuu ahaay fadaaic ku sameeyeen markay xisaarka ay ku hayeenoo marka siciirkii qaaliyoobay oo majaacadii markaasoo abu saciid alkhudri baan u imid buu leeyahay ayb fastashaarahu wuxuu kala tashaday fi ljalaa'i ka guuritaanka min almadiina can اlmadiina madiina inuu ka guuro yuu kala tashaday wa shakaa ilayhi wuxuu uga dacwooday ascaaraha sicirkeeda qaalinimadiisa iyo ka kasrata ciyaalihi ciyaal badanna waa la xidhiidha madiinana qaali weeyaan laguma noolaan karo marka bildaantaas muxuu ahay beeraha badan sicirku ka raqisan yahay ciraaq iyo shaam iyo yemen iyo meelaasaan raba inaanu guuraa buu leeyahay wa akbarahu annahu laa sabra lahu calaa jahdi almadiinati wa la'waa'iha inaanu ku sabri karaynin madiina dhibaatadeeda iyo iyo muxuu ahay qaalinimadeeda faqaala lahu abu saciid baa wuxuu ku yidhi wayxak laa aamuruka bidalika anu sidaa ku amri maayo inii samictu rasuula اllahi salى اllahu alيyه wasalam yaquul laa yasbiru axadu calى la'waa'iha fayamuut ilaa kuntu lahu shafiican aw shahiida ywma alqiyaama idaa kaana muslimaan haddii muslim uu yahay qofkii madiina dhibaatadeeda ku sabra ee sidaa ku dhinta qiyaamaha waxaan u ahaanayaa shafiic baan u ahaanayaa mise shahiid baan marag baan u ahaanayaa buu yidhi mise wuxuu yidhi waxaan u ahaanayaa mudu shafiico qaada wa an caaishaةa radia allahu canha qaalat qadimna almadiinata wahiya wabii'ah yani kasiirat اlwabaa madiinaan nimid markaan soo hijroonay madiina soo gallay iyada oo cudurley ah dhul muxua sixi aan ahayn oo cudurro badan fashtakaa abubakrin bakrin baa xanuunsaday washtakaa bilaalun bilaalna waa xanuunsaday falamaa ra'aa rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam shakwa asxaabihi asxaabtiisa jiradoodii markuu arkay uu qaala wuxuu yidhi allaahumma xabib ilayna almadiinata kamaa xababta maka ilaahu madiinana jeclaysiisay aad maka noo jeclaysiisay aw ashadda ama mise ka sii daran wa saxiixhaa ilaahu fayoobe meel caafimaad ka dhig wa baarik lanaa fii saaciha wa muddihaa wa xawil xumaaha qandhadeedana ilaah u rar ila juxfa meeshaa juxfa la yidhaahdo qandhadeeda u rar meeshay juxfa ee ahli shaam ah oo madiin yahuudi kolka ay deganayd ayuu ilaah u rar markaas ilahay marka wuxuu ka dhigay inta idinka dambaysaba meel caafimaadda ilahay ka dhigo qanadii raggi waa ka baxday caafimaadka ka helan bab laa ydkl madinaةa الطaacuun wala الdajaal عan abi hurayraةa radي allahu canhu qala qala rasuulu اllahi salى اllahu عalيyh waslm calىa anqaabi اlmadiina madiina jidadkeeda jidadka madiina laga soo galo waxaa jooga malaaika malaa'ig baa jooga laa ydkuluha الطaacuun wala الdajaal markaas ma soo gelaya dajaal iyo taaban midna ma soo gelaya malaa'igtaasaa waardiyaynaysa malaa'ig baa waardiyaha ka haysa madiina oo jid alla jidkii looga soo galaba malaa'ig baa taagan oo markaa taacunka iyo ka sarfinaysa dajaalna markuu yimaado iyago oo markaa seefo galla wata yuu arkayaa markaasu cabsanaya dib u baqaayo ma soo gelayo baabun almadiinatu tanfii khabatahaa madiina way eridaa waxa xun qof xuna kuma noolaan karo waa eriyeysaa عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رsuuل الlhi صلى الله عليه وسلم qاal yأتيi عlى الناasi زmاan dadka waxaa u iman doona wqti baa u iman doona yadcu الrajuل ninkuu u yeedhi doono ibna camihi وaqariibahu ibna adeerkii iyo qariibkiisa u yeedhi doono oo odhan doono haluma ilى الرakخاء u kaale barwaaqada u kaale barwaaqadaana waa arn u kaale soo guuro nala soo deg beledkayga imow haluma ilى الrakخاء barwaaqada u imow wاlmadiinaةu khayru lahum low kaanuu yaclamuun madiinaase uga fiican barwaaqada ay sheegayaan haddii ay garanayaan waladii nafsii biyadih ilaah naftaydu gacantiisa ku jirtaan ku dhaartay laa yruju minhu laa yakhruju ka bixi maayo minhum dadkaas axadun qof ragbatan canha nacay buu nacayo ugama baxayo ilaa akhlafa allahu fiiha khayra minhu ilahay wuxuu ugu bedelaa hadduu qofkii nacayb uga baxa qof ka fiican baa ilahay ugu bedelaa qof isaga ka fiican baa bedelkiisa ilahay keenaya alaa ina almadiinata kalkiir madiinadu waxay madiina waxay la mid tahay kiirkay la mid tahay kiirkuna waxaa waa buufimaha buufimaha tumaalka uu dabka ku afuufo kaasay la mid tahay tukhriju way bixisaa alkhabaha waxa xun bay bixisaa siduu muxuu ahay bahalkaas kiirkaasu uu birta khabadkeeda uu bixiyo qashinkeedana marka uga duuro inta birta saafigana usoo hadho sidaasoo kale lamid mid tahayo dadka xunxun ee qashinka ah ayay saartaa laa taquumu saacatu qiyaamuhu dhici maayo xataa tanfiya almadiinatu shiraarahaa ilaa ay madiina erido dadkeeda xunxun ay erido kamaa yanfi alkiiru khabata alxadiid siduu buufimuhu u eriyo oo u tuuro birta muxuaha inteeda xun ee qashinka u duuliyo sidaasoo kale iyaduna aakhiru zaman ay u eriyi doontaa dadka intiisa xunxun gaar ahaan markuu dajaal soo duldego dajaal markuu soo dildego ayay saddex goor xanman doontaayo markaas wax alla wixii munaafiqiyaha munaafiqada oo dhan ay ka wada baxayaano inta mu'miniinta qaaliska keliya isugu soo hadhaeyaan can jaabir bni samurata radia allahu canhu qaala samictu rasuula allahi sala allahu alay wasalam yaquul ina allaha sama almadiinata taaba ilahay baa madiina wuxuu u taaba marka taaba iyo tayba iyo magacyadeeda ayay ka mid tahay oo min aطib ayaa laga keenay baabu man araada almadiinata bisuuءin adaabahu allah qofkii madiina la doono xumo la doono ilaah baa dhalaalinaya oo baabi'inaya yani can abi hurayrata radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam man araada ahlaha bisuuq yuriidu lmadiina dadkeeda qofkii xumo la doona yani madiina dadkeeda qofkii xumo la doona adaabahu allahu kamaa yaduubu lmilxu fi lmaa ilaah wuxuu u dhalaaliyaa sidii muxuu ahaayey cusbadu biyaha u dhalaaliso sida cusbadu biyaha ugu dhex dhalaasho sidaasu marka ilaahay isagana u dhalaaliyo yani u baabi'iya nin sidaa yeelo marka ugu horreeyana ninkii yaziid ibnu mucaawiya ayuu ahaa waxaa la yidhahaa sidii cusbada u dhalaali kalaba u dhalaali isagoo nin dhalinyaro oo xoog badan oo caafimaad badana markuu waqcatulxarra ay dhacdayba birbaba wuxuu noqday oo nin sii baaba'ayo oo ilaa u ka dhintayba isagoo markaa xisaab jeerkiisiina uu maka ku hayo baabu targiibi fi lmuqaami bilmadinati bacda fatxi lamsaar an sufyaan can sufyaan bni abi zuhayrin radia allahu canhu qaal samictu rasuula اllahi salى اllahu alayh waslama yaquul yuftaxu lyaman yaman baa la qabsan doona fayaأtii qowmun dad baa iman doona yabusuuna yani yusawituuna liancaamihim xoolahoodii iyagoo muxuu ahaaye kaxaynaya oo muxuaha ku dhawaaqaya ku qaylaya iyo imaan doonaanoo guuraya fayataxamaluuna waxay la guuri doonaan biahlihim waman ataacahum dadkoodii iyo intii yeeshaba way la guuraya oo ninkana barwaaqaya soo aragnay bay odhan doonaan wاlmadiinatu khayru lahum low kaanuu yaclamuun uma yuftaxu shaam shaam baa la qabsan doona fayaأtii qowmu yabusuun fayataxamaluuna biahlihim waman ataacahum wاlmadiinatu khayru lahum low kaanuu yaclamuun uma yuftaxu اlciraaq fayaأtii qowmu yabusuun fayataxamaluuna biahlihim waman ataacahum wاlmadiinatu khayru lahum low kaanuu yaclamuun ay marka dadkaas sidaa uga guura ee barwaaqa doonadka uga guura madiina uga fiican buu lahay nebigu alayh الsalaatu wasalaam laakiin ninkii muhimo kale oo diiniya madiina uga guura sida saxaabadii muxuu ahay buldaanta mxuaha jihaadka u aaday ee aan madiina dib dambe ugu soo noqonin madiina se uga uga maqnaayeen ku dhintay jihaadkii iyagoo ku jira dhintay kuwaasoo kale iyagu ma ah ama dadka muxuu ahay muslimiinta cusub ee dalalka cusub ee soo islaamay nashrintooda diinta ay ku nashrinayaan iyo kuwaasu kuma jira hadba meeshii nafcigooda uu ku badan yahay muslimiinta wax uga tarayaan halkaasaa u عن أbي هريرة رضي الله عنه qال سمعت رsuuل الlhi صلى الله عليه وسلم يقول يتركuna المدينة عlى خayri ma kاnت madiinay ka tegi doonaan siday ahayd markay u fiicantay iyadoo ah weligees ay noqotay markay u fiicnayd iyadoo ah ayay dadku ka tegi doonaan laa yaqshaaha iyadaanu soo gelaynin ila alcawaafi yuriidu cawaafi asibaaci waطayr cawaafi waa jamcu caafiya caafiyana waxaa la yidhaha waxa isku doonka ee meermeeraya ee wuxuu cuna doondoonaya taasaa caafiya la yidhaahaa marka iyada oo waxyaalahaas marka ugaarsata ee waxa cunaa raaraadsada ee wuxuushta iyo dugaagga iyo shimbirahaas iyo mooyaane wax kale oo jooga aanu jirin ayay dadku ka tegi doonaan ka guuri doonaan uma yakruju raaciyaani min musayna laba nin oo adhigoodii la joogo oo qolada musayna layidhaha ka mid ayaa soo bixi doona oo soo guuri doona beledkoodii kasoo guuri doona yuridaani lmadiina iyagoo madiina doonaya yanciqaani biqanamihimaa u yeeryeeraya adhigoodii caaqcaaqulahooda ugu sowdaynaya yani kaxaynaya fayajidaanihaa waxshan iyadoo cidlo bay arki doonaan in aanu deganayn xataa idaa balagaa aniyat alwadac aniyat alwadac markay gaadhaan kharaa dhacayaan calaa wujuuhima wejaalkooda iyaguna ay dhacayaan oo dhimanayaan qiyaamhi ku dhacaya yani qiyaamhi waa ku dhacaya iyagana halkaas ku dhimanaya wa aakhiru zamaan markay noqoto marka badiyan kharaab baa u dambeyn doona oo haraabi doonta baabu maa bayna maa bayna alqabri waalmimbar rawdatun min riyaadi اljanna can abi hurayrata radi allahu canhu ana rasuula اllahi salى اllahu عalيyh waslama qaal maa bayna beytii wa minbarii rawdaة min riyaadi اljanة wa minbarii calىa xawdi inta gurigayga iyo udhaxaysa mimbarkayga udhaxaysaayo waa beer beero jannaad ka mid a ayb goob jannaad weeyaan ama iyadaaba marka meel jannaad oo jannada lagu deli doonaa ficlan ama waxaa laga wadaa marka qofkii ku cibaadaysta cibaadadeesaasaa janno lagu gelayaayo markaa qofkii ku cibaadaysaa baa waxaa u keenaysaa inuu qof ahlu janna u noqdo mimbarkayguna xawdkayga dul saaran yahay buli marka hadduu dul saaran yahay kolkaa uu nool yahay mise aakhira marka loogu loogu duldhusi doonaa oo loo korsaari doonaa xawdkiisa loo korsaari doonaa labada baabu uxudun jabalun yuxibuna wanuxibu can anas bni maaliki radia allahu canhu qaal nadara rasuulu llahi sala allahu alayh wasalama ilaa uxud uxud buu eegay nebiga alayh salatu wasalaam isagoo qasu kasoo noqdayo madiina soo gelaya fa qaala markaasu wuxuu yidhi ina uxudan jabalun yuxibunaa wa nuxibuh uxud waa buur aan jecel lahay isnana jecel isna waana jecel iyo annana waa jecel marka buurta nafteedaan jecel nebiga alayhi salaatu wasalaam oo dareen laho marka ilaah dareen uu geliyey mise ahalkeedu ka wada labada waa la yidhaha lakiin xaqiiqadii wax ka celinayaa ma jiro ayb dhagxantu way salaami jirtay nabiga caleyhi الsalaatu wasalaam oo waa garan jireen jamaadaadku kula kuta waa garan jireen nabiga caleyhi الsalaatu wasalaam geedaha salaami jiray aleyh الsalaatu wasalaam marka waxba wax manciyaya inay muxuu ahay waa mucjiza min mucjizaati nabi aleyh الsalaatu wasalaam ma odhan karayno buurta jaamid weeyo ma garanayso nabiga caleyhi الsalaatu wasalaam hadalkiisa ma xukumi karo ma xukumi karo si ayna ashyaada u garanayno si buu isagu u garanaya nabiga caleyhi الsalaatu wasalaam qof kaloo bani aadam hadalkaasoo kale hadduu odhan laha bani aadam caadiya waa aweli lahan waxaa ohan laha hadalkan daahirkiisa loolama jeedo ma suuroobi karayso laakiin nebiga calayhi isalaatu wasalaam inuu ku og yahay jamaadaadku inay dareen gaara leeyihiin oo ay inaynagu garanaynin waa dhici karta siduu awrkiiba uu yidhi nebiga alay sala awrkan wuu ii dacwoonayaayo wuxuu leeyahay ninkii ninka lihi waana dhibkana waana shaqadana waa igu badiyaa waana igaajeeyaa buu leeyahay awrkii waa lala joogo kolkaa lama maqlaynin hadal uu leeyahay markaas uuna yidhi nebiga alayh salaatu wasalaam awrkan sidaas ninkan ka dacwoonaya sidaasuu leeyahay dadkii la joogay marka ma aanay maqlaynin awrka inuu reemayo waa maqlayaan oo ilmeynayay laakiin hadal uu ka maqlayeen ma aanu jiro baabun laa tushadu الrixaalu ila ilى halaaثati masaajid saddex masjid mooyaane meel kale looma safro meel kale oo aad ku cibaadaysatid lays leeyahay oo cibaadadeedu goobaha kale ay ka fiican tahay oo istaahisho in loo safraa cibaado loogu safraayo ma jirto aan saddexdaa ahayn ayb can abi hurayrata radia allahu canhu yablugu bihi nabiya sala allahu alay slam isagoo nabiga gaadhsiinaya hadalkaas buu wuxuu yidhi laa tushaddu rixaalu ilaa ilaa halaaثati masaajid saddex masjid mooyaane masjid kale alaabta looma xidxidho oo yani looma safro masjidii haada masjidkaygan kada masjidkiisa madiina wa masjid اlxaraam wamasjid masjid اaqصى saddexdaa masjid ba iyagu maziya lahoo mid waliba salaadiisu masaajidda kale ay ka ajri badan tahay oo midna shan boqol u yahay midna kun uu yahay midna boqol kun uu yahay masaajidda kalese marka iyagu waa isku mid xataa masjidu quba oo muxuu ahay salaadiisu ay cumro lamid tahay looma safraayo iyada aad kusoo tukato quba laakiin saddexdaa masjid aad kusoo tukatid in loo safro way istaahilaan oo fadiiladaa weynta ay leeyihiin la helo laakiin meel kale maa xadiidkan abu hurayra waxa u sheegay nin la odhan jira abu basra alkhifaari abu abu hurayra oo soo noqon musaafir ah oo tuurusina ka soo noqday ayuu arkay markaasuu xageed ka timi markaasuu yihi tuurusinaan tagay oon kusoo tukado o meesha ilaahay muuse oo kula hadlay halkaasaan tegay markaasuu haddaan ku arki lahaa intaadan tegin ma aadan tagteen waa kaa celin lahaa oo rasuulka ilahi baan maqlo sidaa leh marka tuurusinaad nabiga alay sala meeshii nabi muuse ilahay kula munaajooday iyo muxuu ahaayey meel kale toona mxua meel la odhanayo iyada haloo safro oo cibaada lagu sameeyo meelaha kale ka fiican tahay ha lagu soo tukado ha lagu soo cibaadaysto ma jirto saddexda meelood ahay baabu laakiin qofkii madiina jooga sunna waxaa ah masjidu qubaa inuu ku aada kusoo tukado inuu meel kale uga soo safro ma baabu fadli salaati fi masjid اxaramayn asharifayn fi masjid xaramayn asharifayn عن أbي هريرة رضي الله عنه qال qال رsuل الlhi صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجدي hذا خyر من ألف صلاة في غayrه من المساجد إلا المسجد الحرام way ka fiican tahay kun salaadood bay ka fiican tahay way leeg tahay ma way ka fiican tahay marka intay la dheer tahayna halun baa og ayb salaad masjidka egankada lagu tukado marka masjidka egankada markuu leeyahay intii uu kolkuu nebigu alayه الصلاatu slam hadalka uu lahaa uu ahaa iyo wixii ziyaadadoo lagu darayba wixii ziyaadada lagu darayba sidaas w sida raajix ee صaxiixa ah oo marka xadiid arrintaa tusinayana uu jiro baabu bayaani اlmasjid aladi usisa calى الtaqوى masjidka uu ilaah qur-aanka ku sheegay ee uu leeyahay lamasjidun usisa calى الtaqوى waa midkee can abi سلمةa bni cabdالرaحman radي allahu canhu qaala mara bi cabdالرaحman bni abi saciidin الkudriy cabdiraحmaan ibni abi saciidin الkudri ayaa isoo maray qaala qultu lahu markaasa waxaan ku idhi kayfa samicta abaaka yadkuru fi lmasjid aladii usisa cala ataqwa qaala cabdiraxmaan ibn abi saciid baa wuxuu yidhi qaala lii abi aabay wuxuu igu yidhi daqaltu calaa rasuuli llahi sala allahu alay waslam fii beyti bacdi nisaa'i faqultu markaasa waxuhi ya rasuula allah ayu lmasjidayni usisa cala ataqwa waa labada masjid waa midka odeeka taqwada lagu asaasay masjidkaaga iyo masjidka qubaa labadaasu ka wada qaala fa akhada kafhan min xasbaa wuxuu qaatay muxuu ahaa cantoobo eh, oo ciid abuu qaatay fadaraba bihi اlarda dhulkuu ku dhuftay uma qaala markaasu wuxuu yihi masjidkum hada wa masjidkiina kada limasjid madiina masjidka madiina ayuu leeyahay qaala faqultu markaas waxaan eh, abu salama la yani abu salama ibn cabdiraxmaan ba kolkuu ibn abi saciid aabihii sidaa uga sheegay iyo wuxuu yihi ashhadu anii samictu abaaka haakada yadkuru waxaana mara ka ahay ama ku dhaaranaya shahaadadu labadaba waa noqotaa waxaan mara ka ah inaan adna aabbaha ka maqlay isagoo sidaale marka abu salama iyo cabdiraxmaan labadaba abu saciid alkhudri ayay arrinkaa ka wada maqleen xadiidkana marka waa xadiid saxiixo muttafaq calayhi ah laakiin daahir qur'aan waxaad moodaa masjidkaas uu ilaahay sheegaya masjidun usisa cala taqwa min awali yowmin uu leeyahay daahir qur'aan ama wuxuuba sariixoo kale ku yahay inuu masjidkaasi masjidu quba u yahay ayadda waxaa kusoo jirta fiihi rijaalu yuxibuuna an yataaharuu wallahu yuxibu lmutahiriin aayaddaas markay soo degtayna ahlu qubaa buu nebiga alayh salatu slam uu weydiiyey oo yihi ilaahay waa idin ammaano tahaaru idinku ammaanay maxaad samaysaan markaasu waxay biyaha ku darab yeelana dad yahuud daris nala ahaan jirtayoo markaas biyaha ku darab yeelan jireenoo marka adigu inaguna waa ka qaadanayo sidaadoo kalaan yeellaa marka inaad naga nahiida mooyaane markaasu ma kaas weeyaan ilahay idinku ammaanayo oo darabyaalka haddii aad ku darabyaalansaan bu ilahi ku ammaanaya marka masjidka labadaa masjidba waa la yidhaahaa laakiin qur-aanku wuxuu u egyahay inuu yahay masjid masjid quba inuu yahay masjid labada masjid midkood walbaba usisa cala taqwa waa yahay laakiin midkaan uu qur-aanka ku soo arooray masjidu quba iyo baabun fii masjidi quba wa fadlihi can ibni cumara radi allahu canhuma qaala kana rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam yaأtii masjida quba raakiban wa maashiya isagoo lugaynaya isagoo wax kusanba waa tegi jiray nabiga aleyh isalaatu wasalaam wa yusallii fiiha rakcatayn laba usbuuc walbaba saasuu yeeli jiray weliba habeenka sabtida ah ayuu yeeli jiray marka qofka ilaah uu geeyo madiina muddaa jooga usbuucna inaanu ka maqnaanin masjidu qubaa usbuuc walbaa mar kusoo tukado gaar ahaan habeenka sabtida iyo ah, an ibni cumara radia allahu canhuma kaana ya'tii qubaa kulla sabtin kulla sabtin sabtiga marka in laga wado isbuuc laga wado sidaasuu rajaxaa abu shaama abu shaama almaqdisi wuxuu yidhah sabtiga sabta waxaa laga wada yani kulla usbuuc usbuuc kastaba waa tegi jiray ama kulla yowm sabt riwaayadu sida kusoo aroortay labada wa kaana yaquulu wuxuuna odhan jiray raytu rasuul اllahi sala allahu alayh wasalam yaatiihi kulla sabtin rasuulka ilah baana ko sidaas marka ana ku deenay buu odhan jiray kitaabu nikaax baabu targiibi fi nikaax jeclaysiinta iyo guubaabada laisku guubaabiye guursiga can caaishata radia allahu canha qaalat can calqamata radia allahu canhu calqamata bnu qays annakaci qaala wuxuu yidhi waa isagu waa taabici waa tilmiid ibn mascuud qaala wuxuu yidhi kuntu amshi maca cabdillaahi cabdillahi ibni mascuud baan la socday biminaa minaan la socday cabdillahi la socday falaqiyahu cuثmaanu radia allahu canhuma cuثmaan bnu cafaan amiiru lmu'miniin ayaa la kulmay faqaama macahu waa isla taagay yuxadiثuhu isagoo u sheekeynaya faqaala lahu cuثmaan cuثmaan baa wuxuu ku yidhi ya abaa cabdiraxmaan alaa nuzawijuka jaariyatan shaaba gabadh da'yar miyaana kuu guuranayn makuu guurina gabadh da'yar oo dhalinyaronimadaadii ku soo celisay makuu guurina lacallahaa tudakiruka bacda maa madaa min zamaanika inay kuxusuusisa baa suurowda waxay zamankii kaa tegay qaarkay kuxusuusiso oo dhallinyaronimadii aad soo xusuusatay makuu guurina qaala markaasu wuxuu yihi faqaala cabdullah cabdullahi baa wuxuu yidhi lain qulta dalika marka hortii hore cusmaan inuu gaar ugu faqayo moodayo calqama waa ka fogaaday marka uu xadiidka inuu sheego doonayba calqama u yeedho kaala yidhi markaasuu cabdullaahi wuxuu yidhi lain qulta dalika haddaad sidaa lain qulta dalika haddaad sidaa tidhi laqad qaala lana salى اllahu عalيه waslm nebigu wuxuu la yidhi yaa macshara الshabaabi man istaطaaca minkum ulbaa'ata falyatazawaj yaa macshara shabaab jamaacadiina dhalinyarada ohow man istaطaaca qofkii karo minkum idinka idinka mida albaa'ata yani mu'an zawaaj guurka masaariftiisa qofkii kari karaayo ee kasoo bixi karaa maaha qofkii waxaanu tabar wahayn inuu sooda ku qaada falyatazawaj ha guursado fainahu aqadu lilbasar isagaa indhaha u laabid badan oo inuun haween kale indhaha u taagin u keenaya sabab ugu noqonaya wa axsanu isagaana ilaalin badan lilfarji oo zinada yani ka celinaayo waman lam yastatic qofkaan karayna facalayhi bisawm yani falyatamasak bisawm soon ha qabsado fainahu lahu wijaa-un tuniin buu u yahay yani shahawadu ka khafiifinayaa oo muxuu ahay ilaa intuu ilahi wax uga sahlaayo iyuu muxuu ahay zinada uga noqonayaa xesna uga noqonaya shahwadii tarkiisanaya marka dawo ha qaata iyo wax kale ha sameeyey iyo gacan ha isticmaaliyo midna ma oran nebiga alayh isalaatu wasalaam aaweya marka tuu kula teliya nebiga alayh salatu slam nasixadiisii qofka dhalinyarada ah ee muxuu ahay guurna rabee haween u xiisaysan aan karaynin muxua masaariftiina karaynin waa inuu soom laazimo soomka badiyo wa can anasin radia allahu canhu an ana nafra min asxaabi الnabiy salى اllahu alayh wasalam sa'aluu azwaaja الnabiy salى اllahu alayh wasalam can camalihi fi lbeyt fi sir yani guriga dhexdiisa kolkuu qarsoodi o dadka aanu la joogin camalku ku sameeyo ayay jamaaca asxaabtii nebiga kamid yaha haweenka nebiga weydiiyeen iyagoo doonaya inay ku daydaan oo camalkiisu in aada u badan yahay u malaynayo faqaala bacduhum qaarkood baa wuxuu yidhi laa atazawaju nisa kolkii loo sheegay bay la yaraatay kolkii loo sheegay nabigu maalmana waa soomaa maalmana waa afuraa saacada waa hurdaa saacada waa tukada layidhi bay la yaraato marka habeen oo dhan inuu salaad usoo jeedo maalin oo dhan soomayaayo sidaasay moodayeen markaasuu qaarkood nin ninba wuxuu samaynayo ayuu sheego markaasu wuxuu nin wuxuu yidhi anu naaga guursan maayo wa qaala bacduhum qaarkoodna wuxuu yidhi laa akulu laxma anu hilib ma cunaayo yaan hurdo iyo saas ayna imanin oo naagaba aanan shahweyninoo waan oo hilib ma cunayo qaala bacdum qaar kale waxay yidhaaheen laa anaamu calaa firaashi gogol weliga ku seexan maayo habeen oo dhan waa taagnaanaysaa markaasuu nebiga alayh salatu slam markuu soo noqday baa loo sheegay markaasuu nimankii la kulmay faxamida allaha wa atnaa calayhi ilaah buu ammaanay ku xamdiyo uu ammaanay yani khud buu bilaabay faqaala markaasu wuxuu yidhi maa baalu aqwaamin qaaluu kada wa wakada maxay tahay xaaladnimo sidaa iyo sida xaaladooda maxay tahay saasay caadadiisa nabiga aleyh salaatu wasalaam ahaan jirtay qofkuu qof markuu qof canaananayo wax yidhi sidaas u badnaa haaliban kol kol uu magac dhaba waa jiri jirtay maxay yihiin niman sidaa yeelay sidaas yidhi walaakinii usallii wa anaan anugu se waan tukadaa waanan seexdaa wa asuumu wa uftir waanan soomaa waanan afuraa wa atazawaju nisaa haweenkana waa guursadaa faman raqiba can sunnatii qofkii caadadayda naca sunadayda iyo dhaqankayda qofkii naca falaysa mini aniga kamid ma wacan sacd bni abi waqaasin radia allahu canhu radia allahu canhu qaala radda rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam calaa cusmaan bni madcuun cusmaan ibni madcuun wuxuu u diiday rasuulka ilaahi atabatula tabatul buu u diiday tabatul buu doonay marka tawakulkuna waa inqitac can idunya addunyada oo laga go-o sida maxaa baadariyaasha iyo waxyaalaas ay yeelaan oo kaniisa inta isku xidhaan aynu guursanaynin xoola yeelanaynin adduun aynu shaqaysanaynin oo aas weeyaan tabatulka waa u diiday rasuulka ilaahay walow araad eh, adina lahu hadduu u idni lahaana laqtasaynaa waa isdhufaani lahayn haddii cusmaan nabi u idni lahaa sidaas waa isdhufaani lahayn oo muxuaha eh, marka waa u diiday nabigu alayh isalaatu wasalaam isdhufaana marka xaaraanba weyn waa ka abu hurayra xadiidkiisa aynu soo maray marka abu hurayra nabiga uu weydiiyey inuu isdhufaano laakiin nabigu alayh salatu salaam yihi wax alla wixii alla kuu qadaray waa hel waa kugu dhacaya dufaankaas waxba kuu tarimaan baabu khayru mataaci dunya almar'atu asaalixa can cabdillaahi bni cumara radia allahu canhuma ana rasuula allahi sala allahu aleyh wasalama qaal addunyaa mataac adduunyadu mataac weeye mataacdu waxay nafci ahayd lagu meel ayaa la yidhaha addunya waa ku meel gaar wa khayru mataaci dunya adduunyada manaaficdeeda lagu meel gaarana waxa ugu fiican almar'atu saalixa haweeney wanaagsan haweeneyda wanaagsanna midda ay tahay saalixada ah isaga xadiid soo socotaa tilmaami doonta insha allah baabun fii nikaaxi daati ddiin midda diinta lehe mutadayinada ah guursashadeeda can abi hurayrata radia allahu canhu can الnabiy salى allahu alيه wasalama qaal tunkaxu lmar'atu liarbac naagta waxaa loo guursadaa afar afar bay dadku u guursadaan yani caadada mxuah dadku waxay naagaha u doortaan oo ugu xushaan waa afar shay limaalihaa xoolaheeda qof baa naagtan waa naag xoole le marka u guursanaya ama waa naag shaqaysato oo mxuaha lacag le ama guryahe leedahay sidaas u guursanaya wali eh, weli dhalashadeedana waa loo guursadaa waa inay hebelo waa hebelo qaar baa sidaa ugu xilanay weli jamaalihaa quruxdeeda walidiiniha iyo mutadayinimadeeda faqfar bidaati diini tadribat yadaaka marka miduu dooraya nabiga alay sala sla umadiisa u dooraya waa midan tada dambe dadku saddex afartaasay haweenka u doortaan laakiin waxaan idinkula talinayaa inaad u doorataan midan tada dambe faqfar kullii baanu yani qabso bidaati diini midda diinta la qabso taribat yadaaka yani iftaqarta in lam tafcal dalik gacantaadu carowdaya haddii aad eh, waanadaydaa diido faqiirnimo allah kugu rido oo muxuu ahaay gacantaada ciiddaa aanay ka baxayn baabun fii nikaaxi اlbikri can jaabir بn cabd لlahi allahu canhuma ana cabdالlahi halg cabdالlahi wa abihi cabdullahi bni camr bn xaran ayaa dhintay oo eh, dagaalkii uxud ayaa lagu dilay isagoo shahiida radia allahu canhu wa taraka wuxuuna ka tegay tisca banaatin aw qaala sabca banaatin toddoba gabdhood ama sagaal gabdhood oo agoommo ah ayuu ka tegay oo jaabir keliya uu rag u yahay fatazawajtu waxaan guursaday imra'atan tayiba haweeney garoo baan guursaday oo gabdhahaas daraadood ugu guursaday gabdhaha ha dhaqaalayso ayuu ugu guursaday faqaala lii rasuulu llahi sal alla alay sl rsulka ilahi baa wuxuu yidhi yaa jaabir tazawajta ma guursatay qaala qultu naam qaala fa bikrun an fayib ma gabadh baa mise waa garo qaala qultu bal fayibun yaa rasuula allah garob weeyaan qaala fahallaa jaariyatan tulaacibuhaa wa tulaacibuk aw qaala tudaaxikuhaa wa tudaaxikuk maxaad u guulsan weyday gabadh kula ciyaarto ood la ciyaarto ama mxaah kula qosasho ood kula qosasho maxaa guulsan weyday ayib tacaduhaa wa tacadukana waa jirtaa ku qaniinto oo aad qaniinto oo isla ciyaartaan yani qaala markaas qultu waxaan qultu lahu waxaan ku yidhi ina cabdallaahi halaka wa taraka tisca banaatin aw sabca banaat aabbahay wuu dhintayoo gabdha agoomnuu ka tegay oo toddoba ama sagaal ah wa inii karihtu waxaan nacay an aatiyahunna inaan u keeno aw aji'ahunna labadaas midkoodi waana isla macno bimilihina mid lamid a mid lamid waxba ku dhaaminoo waayo arag aan ahayn oo gabadh yaro sidoodoo kale ah inaan u keeno baan muxu nacbaystay fa axbabtu waxaan jeclaystay an ajia inaan la imaado bimra'atin taquumu calayhina watuslixuhuna haweenay hagaajiso oo maamusha oo waayaragol masoola dhashay inaan u keeno qaala fabaaraka allahu laka allah kuu barakeeyo aw qaala lii khayran wanaag buu yidhi yani waa ammaanay ugu bogay oo waa muxuu ahay waa ku ammaanay waana ugu duceeyey nabigu alayh isalaatu wasalaam marka qofkii duruuftaasoo oo kale leh oo ilmo rajooyin iyo wax sidaas yaleh muxuaha isaga inuu islaam waaye araga u guursado oo ilmahaas ugu daneeyo ayaa u wanaagsan siduu jaabir yeelay laakiin ninkii kale markaa kolkuu guursanaya inuu gabadh doorto baabun laa yaktuba calaa khidbati akhiihi inaanu ka dul doonin qofku walaashii walaalkii mid u doonay yani qof kaloo muslima can cabdiraxmaan bni shamaasa anahu ah, samica cuqbata bna caamirin radia allahu canhu calى lmimbar cuqbat bna caamir aljuhani radia allahu canhu iyu wuxuu ka maqlay isagoo mimbarka ku dulle yaquulu isagoo le ina rasuula اllahi salى allahu alayh wasalama qaal almu'minu aku lmu'min qofka mu'minkihi mu'minka a walaalkii weeyaan falaa yaxilu limu'minin mu'min uma banaana an yabtaaca inuu ka dul iibsado calaa bayci akhiihi walaalka iibkiisii wuxuu walaalkii iibsaday oo baayacday oo lagu heshiiyey inuu ka dul baayaco male waa kolkii la heshiiye ka dambo walaa yub walaa yaktuba inuu ka dul doonana male calaa khidbati akiihi waalkii doonistiisa waalkii gabadh uu doonay oo la heshiiyey ama waalidkeedii la heshiiyey ama iyadii inuu ka dul doonana male xataa yadara ilaa u ka tago ama yadan ku kale ukafasxo kutubadiisa u fasxiyo male inuu markaa isagoo gabadhii ama xirxirto ama walaalkeedii iyo halkeedii yidhaha ninkan kada iska dhaafo anaa kida yeelayo kida uma banaan xaraam weeyaan baabu nadari ila almar'ati liman yuriidu taswiij qofkii raba inuu guursado haweeneed uu rabo inuu guursado inuu eego intaan horta dooni can abi hurayrata radia allahu canhu qaala jaءa rajulu ila الnabiyi salى اllahu عalيه wasalam faqaal inii tazawajtu imra'ata min alansaar haweeney ansaara baan guursaday faqaala lahu nabiyu nabiga wuxuu ku yidhi hal nadarta ilayha ma eegtay faina fii cuyuuni اlansaari shay-a aw shaynan ansaar cindahooda waxbay leeyihiin yani waa indha yaryaraaye waa indha yaryar iska fiirsa marka waxaa weeyaan caa'iladii lagu yaqaano ciddooda marka wax ceeb ahoo jismaani lagu yaqaano dad kadhaadheer baa jira marka dad muxuu ahaay dadkooda oo ninja dhuudhuuban yihiin baa jira sar sidaas hadduu yahay meelaha ciddooda ceebka ku leedaha uu ka fiirsanaya haddii indha yaryaraan lagu yaqaano haddii ilka waaweynaan lagu yaqaano ayb ansaar indhahooda waxbaa ku jira e eh. yani wax ceebay leeyihiin waa indha yareer yihiin ma iska fiirsay inay sidooda oo kale tahay iyo inay ka indharoon tahay qaala laqad nadartu ilayhaa waan eegay qaala markaasu wuxuu yidhi ah, hal tazawajta bikam tazawaj calaa kam tazawajtaha imsaad ku guursatay yani imsaad mahar uga dhigtay qaala markaasu wuxuu yidhi calaa arbaa calaa arbaci awaaqin afar ukeedood afar ukeedood baan ku guursaday dhigtay afar uqeedood marka afartan lagu dhufto meeqay noqonayaan boqoliyo boqoliyo lixdan miya boqoliyo lixdan dirham buu marka ku guursaday faqaala lahu nabiyu sala allahu alayh wasalam calaa arbaci awaaqin waa la badatayaan afar uqeedood kaanamaa tanxutuuna alfidata min curbi hada aljabal waxaad moodaa inaad kasoo qodanays kasoo qoraysaan kasoo goynaysaan fidada buurtan dhinaceeda kasoo goynaysaan yani waa badan tahay buu leeyahay maa cindanaa maa nucطiika waxaan ku siina ma hayno waxaan ku siina ma hayno walaakin casaa an an an nabcataka fii bacثin tusiibu minhu waxaa suurooda inaan meel kuu diro aad ka hesho wixii mxu ninkaasoo isticaanu ka rabay nabiga alayh salatu salaam inuu sadaaqaas iyo wax ku caawiyo markaas waxaan ku siina ma hayne laakiin inaan meel kuu diro meel kuu cayino oo marka aad nafci ka hesho baa suurooda qaala fabacata bacثan bacثi buu diray nebigu alayh الsalaatu wasalaam ilaa bani ilaa bani cabs qabiiladaasu u diray bacata dalika الrajula minhum ninkaasna marka fiihim bacigaasu ka mid ahaa marka bacdigaas inuu sariye ah yani mxu ahay oo haniimo uu u rajeynaya nebigu alayh الsala slam oo haniimo wax ka helo iyo inuu ahaa dad muxuu ahay dadkaas dad soo islaamay oo muxuu ahay maamul iyo loogu diray labada waa iska ixtimaasha laakiin waxay ixtimaashaa inay inay gazwi ahayd oo sariic ay ahayd baab isticmaari fay alayim walbikri fi nikaax amar weydiisiga yani laga idan qaato gabadha iyo iyo garoobkaba in laga idan qaato aan layska nikaaxinin iyada oon idankeeda la ogaanin can abi hurayrata radia allahu canhu ana rasuula اllahi salى اllahu alay slam qaal laa tunkaxu alayimu xataa tusta'mar laa tunkaxu lama guuriyo alayim ayim midda aan ah nin lahayn oo dhan ayim waa la yidhaahaa ama gabadh ha haato ama garoob ha haato ha laga dhinto ama hala fure ayim kullu hayr mutazawijan ayim waa la yidhaahaa laakiin hadda waxaa laga wadaa midda sayibkaa laga wadaa gaarahay oo waxaa tusinaya marka qaybta dambaa tusinaysa walaa tunkaxu lbikru gabadhana lama guuriyo xataa tusta'dan ilaa laga idan dalbo midna isticmaar baa laga cabiray midna isti'daan marka waxay ku kala duwan yihiin middaas iyada saraaxa inay amar bixisaa laga rabaa ayada inay amar bixisa mooye si kale loo guurin maayo tanse wixii inay raalli tahay laga garto oo dhan baba iyada waa ku filan yahay saasaa marka idan looga dhigay qaaluu markaasi waxay dhn yaa rasuula allah wa kayfa idnuhaas idankeedu sidee weeyaan yani wax xishoonaysa ma hadlayso qaala antaskutu waa inaa aamusto haddii la yidhaa in hebel baa muxua kusoo doonay ma raalli ma ku taho ma ku nikaaxina way aamusto oo hoos u foorarsato inay raalli taha marka laga garanaya khalaas waa la nikaaxinaya garabka samaya inay saraaxatan u sheegta mooyaan وعn iبن cabاasi رadي الله عanهma أن النبya slى الlه عليه وسلم qاal alأyimu أxaqu بنafsiha min waliyiha alayimu garoorta ayaa axaqu binafsiha nafteeda kaga xaq weyn min waliyiha weligeeda weligeeduna xaq buu ku leeyahay iyaduna xaq bay leedahay guurkeeda labaduba marka waa xaq waa ku leeyihiin lakin xaqeedaa weyn xaqeedu marka isaga iyada maxaa weeye kiisuna muxuu yahay xaqeedu marka iyada waa inan inay amarto oo amarkeeda la-aantii lama nikaaxinayo eh, isaga xaqiisuna marka inuu caqdigii la baashiro iyagu haweenku lama baashiraya wاlbikru yastadinu eh, tusta'danu fii nafsiha gabadhana nafteeda waa lagala tashadaa oo yani waa laga idan dalbaa wa idnuhaa sumaatuhaa idankeeduna waa aamuskeeda ayb marka wax ijbaar la yidhaahayo ma jiro oo maxaa gabadha iyada oon ogeyn ama intaa inkeeda la qaadin la iska nikaaxinayo wal hadday baaliqo tahay hadday yartahay tahay ma hadday yartahay iyadu waa nikaaxin kara gabadhiisa yartahay xataa t caawa dhalatay waa nikaaxin karaa golba haddayna baaliquna iyadu de idan ma leh suuroobayo laakiin golba hadday weyn tahay kolle axaadiidda siday wada sheegayaan waa inaanu mxu ahay idinkeeda laanta aan la nikaaxinayn baabu shuruuطi fi nikaax can cqbata bni caamir radi allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam ina axaqa shuruudi an yuwafaa bih shuruudda waxaa ugu xaqnimo badan oo ugu mudnaan badan in la oofiyo mastaxlaltum bihi lfuruuja waxaad haweenka farjigooda ku banaysateen yani shardi ay inta idinka xidheen aad u aqbasheen ay sidaa idinku aqbaleen ee marka sidaa muxuu ahaaye balki aad ugu qaadeen kaasa ugu xaqle inaad u oofisaan ayb marka haweeneyda markii la nikaaxinayo wixii shardi ahay qabsato ee ah aan khilaafsanayn sharcian muxuu ahay sharciga ilahan khilaafsanayn waa in loo oofiyo matalan hadday shardisato waa inaadan muxuu ahay gurigan kada iga kaxaynin gurigan kada aan deganaado ama beledkan kada waa inaadan iga rarin wax sidaas oo kale matalan muxuu ahay waa in loo oofiyo baab laakiin hadday shardisato inaad naagtaada furto iyo wax sidaas oo kale kuwaas oo kale xaraam weeyaano marka lagama yeelay baabu تزwiiج الصغيرة عن cائشhaةa رadي الله عنها qاala تزawجnii rasuul الlahi slى الlه عليه وسلم binta لست siniin lix sanadood buu igu guursaday nebiga عalيه الصلاaةu وسلام yani caqdigii weeyaan caqdigeeda marka kolkii caqdigu u dhacay wuxuu ahaa lix sanadood iyadoo jirta wa banaa bi waanu i aroosay la aqal galay wa ana bintu tisci siniin anigu oo sagaal jir ah qaalat waxay tidhi qadimnaa madiina madiinaan nimid walaalayaal darsigaani halkaas ayuu ku eg yahay allah tabaaraka wa tacaala waxaan ka baryaynaa inuu nagu anfaco asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wa barakaatuh